iyaan meeshan ka bilaabayna ma su-aashaas lambarkeedu yahay toddobaatan iyo toddobo waa ma daliilu liimaani bilkutub muxuu yahay daliilka ku kutusinaya in kutubtii alla soo dejiyey la rumeeyo jawaabtu waxay tahay adilatuhu kahiira adiladu way badan tahay minhaa qowluhu tacala alla qowlkiisa ka mid a yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa nebi maxamed rumeeyo iyo qur-aanka iyo muuse iyo towraad aaminuu billaahi wa rasuulih alle iyo rasuul rumeeya oo rasuulka waxaa laga wadaa maxamed sala allah alay slam wاlkitaabi aladii nazla calىa rasuulih waxaad kaloo rumaysiin kitaabkii oo qur-aankii laga wado aladii nazla calىa rasuulihi alla uu ku soo dejiyey rasulka sal mxamed ahaa wاlkitaabi aladii anzla min qabl rumeeya sidoo kale kitaabkii alla uu hore u soo dejiyey oo ah towreed iyo injiil iyo zabuur iyo kutubtii kaleo dhan wa qowluhu tacala ayaa kamid a adiladii oo alla uu yihi quluu aamana biاllahi wma unzila ilayna wma unzila ilى ibraahima waismaaciila waisxaaqa wayacquuba walasbaط waxaad tidhaahdaan waxaan rumaynay allah iyo wixii annagana lagu soo dejiyo qur-aankii ah iyo wixii nabiy llahi ibrahim lagu soo dejiyey ilaa waxaa la sheegay toban saxiifadood in lagu soo dejiyey nabiy llahi ibraahim wa ismaaciila ismaaciil wixii lagu soo dejiyey wa isxaaqa isxaaq lagu soo dejiyey wa yacquuba yacquub lagu soo dejiyey ambiye ilaahay ahaayeen rasuul ilaahay waalasbaati awlaadii yacquub uu dhalay ilmihii yacquub wuxuu lagu soo dejiyey ilaa iyagana ambiyaa laga dhigaya marka waa ambiyadii oo yani nebi yacquub u dhalay wamaa uutiya muusaa waxaan rumaynay wixii muuse la siiyey oo towraad ah wa ciisa ciise la siiyey oo injiil ah wamaa uutiya anabiyuuna iyo wix nebiyada la siiyey min rabbihim rabbigood xaggiisa laga siiyey saas dhaha la leeyahy marka waxaaso dhan waa rumayna dhah laa nufariqu bayna axadi minhum kala geyn mayno annagu waa waad rumaynaynaa iimaanka ku kala geyn mayno wax iyaga ka mid a sida yahuud iyo nasaare ay sameeyeen marka tafriiqu waa maxay ina ambiyada qaarkoodna aad rumaysid qaarkoodna aad ku gaalowdid qaarkood aad maarata beri ka noqotid qaarkoodna aad maaragtay tawallisid oo tiraa waa jecelahay waa sidai yahuudda iyo nasaaradu ay sameeyeen alaayaat wagayruhaa kathiir aayaduhu waa badan yihiin wa wayakfi fi dalik waxaa kugu filan buu ku leeyahay qowluhu tacala qowlkiisa uu yihi waqul waxaad tidhaahdaa nabi maxamed a lala hadlaya sal allah alay slam aamantu bima anzala allahu min kitaab <clears throat> waxaan rumeeyey wixii alla soo dejiyo kitaab ah marka kutubta alloo dhan waa rumeeyey waay macnuhu abu hureyre waxaa laga wariyey inuu yihi ahlukitaabku waxay ahaayeen kuwo towraad akhriya luqada cibraaniga ay ku akhrin jireen kadibna carabigii ku fasiri jireen ay muslimiinta ugu fasirayaan markaasa rasuulka sal slm wuxuu yidhi laa tusadiquu ahla alkitaabi walaa tukadibuuhum hana rumaynina hana beeninina wa quluu aamana bilah aayaddan u akhriyey xadiiska bukhaari baa wariyey su-aasha sideed iyo toddobaatanaad waxay tahay hal sumiyat jamiicu lkutubi fi lqur'aan kutubta oo dhan qur-aanka ma lagu magacaabay oo magacyadooda ma lagu sheegay qur-aanka jawaab waxaad tidhaahdaa sama allaahu minha fi lqur'aani alla wuxuu ka magacaabay qur-aanka dhexdiisa huwa yacni qur-aankii iyo wtawraa tawraad waa la magacaabay walinjiil injiilna maaratay waa maaratay carabka lagu dhuftay wa wazabuurna sidoo kale waa la magacaabay wa suxuf ibraahima wa muusana waa la magacaabay wadakara albaaqi intii soo hartan alle waa sheegay jumlatan si duuduub ahaana faqaala tacaala alle wuxuu yidhi allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuumu alle ku xaq lagu caabudaa ma jiro asaga ma ogye alxayu alqayuumu waa kii noolaa oo noloshiisu dhammaystirneed alqayuumu ee khalqigiisa u taagan oo khalqigu aysan ka maarmin nazala caleyka alkitaaba bilxaqi alla qur-aanka aduu kugu soo dejiyey si xaqnima oo run ah buu kugu soo dejiyey asagoo run xambaarsan iyo xaqiiqo musadiqan limaa beyna yadayhi wixii asaga ka horreeyana rumaynaayo oo kutubta alleh ee ambiyadiisa uu kusoo dejiyey ambiyadii rususha kutubta lagu soo dejiyeyna waa uu rumaynaya qur-aanku wuxuuna xaqiijinayaa wixii rususha alle alle agtiisa kala yimaadeen lannu maxaa yeelay masdarkii waa waaxid alla soo dejiyey kutubtan waa isrumaynayaan marka waa isxoojinayaan wa anzala atawraata walinjiila allana wuxuu soo dejiyey towraad iyo injiilo alla soo dejiyey min qablu yani qur-aankan hadda maaragtay laguu soo dejiyey adiga towraad iyo injiila ka horreeyey waa macnaha ayagana waa in la rumeeyo wa qaala tacala alla wuxuu yidhi wa aataynaa daawuuda zabuura zabuur baan siinay nabiy llahi daawuud waxaan siinay kitaab lagu magacaabo zabuur yaan siinay waqaala tacaala allo wuxuu yidhi am lam yunaba bima fii suxufi muusa ninkan maaragtay isu haysta in loo damiinay oo loo damaanad qaaday in cadaabkii alle maarata laga badbaadinaayo oo aakhira cadaabkii laga badbaadinaayo ma waan loo sheegin wixii ku jiray waraaqihii nabiyullaahi muusa lagu soo dejiyey iyo wa ibraahiima nabiyullahi ibrahim waraaqihii lagu soo dejiyey alladii wafaa nabiyullahi ibraahimkii sharaa'icda islaamka oo dhan oofiyey iyo wax allo wixii la farayoo ahayd inuu alla ateeco waa uu ka soo baxay kulli nabiy llahi ibraahim marka suxufu ibraahima iyo suxufu muusa labadaba waa la sheegay soo ma jeeda iyadana towraad iyo injiil iyo zabuur iyo qur-aankani waa la sheegay kulli marka qur-aankaa lagu sheegay wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi laqad arsalnaa rusulanaa bilbayinaati rususheenna waxaan la soo dirnay aayado iyo xujooyin cadcad anzalnaa macahum alkitaaba kitaab baan la soo dejinay yan axkaam iyo sharaa'ic walmiisaana cadaalad baan la soo dejinay liyaquuma annaasu biqisti si maarata dadkii ay ugu mucaamaloodaan dhexdooda si cadaalad ay ku jirto cadaalad ay ugu dhaqmaan famaa dakara allaahu minhaa tafsiilan kutubtii alla uu sheegay si kala dhigdhigan oo kala baxbaxsan u sheegay wajaba calayna aliimaanu bihi tafsiilan si kala dhigdhigan inaan u rumayno waay oo si tafsiila mufasal u rumayno wamaa dakara minha ijmaalan wixii alla uu si duuduuba u sheegana wajaba calayna alimaanu bihi ijmaalan waa inaan u rumaynaa si duuduuba fanaquulu waxaan leenahay fiihi ma amara allahu bihi rasuulahu wixii rasuulka u amray baan leenahayo waqul aamantu yaa layiri mogta rasuulka waxaa tidhaahdaa aamantu waan rumeeye dheh bimaa anzala allahu min kitaabin wax allo wixi uu soo dejiyo kitaab ah waan rumeeye dheh su-aasha sagaal iyo toddobaatanaad maa macna aliimaani bikutub illahi caza wajal muxuu yahay yani in la rumeeyaahi kutubta alla la rumeeyaa macnaheedu maxay tahay rumayntaas maxaa laga wadaa jawaabtu waxay tahay macnaahu atasdiiqu اljaazimu waa rumayn go-an biana jamiicahaa waxaad rumaynaysaa in dhammaantood kutubtaas munazalun min cindi illahi caza wajal alla agtii laga soo dejiyey wa ana allaha takalama bihi allana uu ku hadlay wa ana allaha takalama biha xaqiiqatan si xaqiiqah o dhaba ah yuu alla ugu hadlay fa minhaa waxaa ka mida kutubtii ama waxyigii almasmuuc minhu tacaala min waraa'i xijaabin mid alla laga maqlay iyadoo xijaab uu u udhexeeyo rasuulkii lagu soo dejiyey kitaabkan biduuni waasitati rasuuli malaki waxa u axla waxyada mararka qaarkood iyadoo rasuulkii maaragtay malaga ahay aanu u dhexaynin alle iyo maaragtay rasuulkii wa minhaa waxaa ka mid a maa ballagahu rasuulu lmalakiyu rasuulkii maaratay malaga ahaa wax uu soo gaarsiiyey ila rasuuli lbashariy rasuulkii basharigaha soo gaarsiiyey waa sida badan oo caadiga ahe waminhaa waxaa ka mid a maa katabahu allahu tacala biyadih wax uu alla gacantiisa uu ku qoray tii hore marka min waraa'i xijaab waa maxay hadalkiisii alla uu maqashiinaya mana arkaayo waa sida alla uu ula hadlay nabiy llaahi muusa min waraa'i xijaabin biduuni waasita waa muusa ambiyada kalena saanay ahaayeen malag baa la soo diraaya markaasaa maaragtay uu alla agtiisa waxi uga keenaya qaarna waa la qoray oo waa maaragtay alwaaxdi waxaa loo qoray nabiy llaahi muusa waa loo qoray manaa towraad waa loo qoray kamaa qaala tacaala sida alla uu yidhi wamaa kaana libasharin maarata uma ahaanin munaasabna ma ahaanin in qof an yukalimahu llahu ilaa waxyan inuu maarata alla uu la hadlo qofkaa ilaa waxyan waxyi ma ogiye oo loo waxyoonaayo masalan hurdadii oo kale amase ilhaam oo kale kuwaas marka rusulna waa noqdaan rusul hayru rusulna waa noqdaan aw min waraa'i xijaabin in macnaha wuxuu kala hadlaa alle xijaab gadaashiis waa tii aan lahayn maaragtay waa nabiy muusa ti uu helay waay oo hadalkiisu maqlaay allana ma arkaynin aw yursila rasul ama rasuul buu alla soo diraa ama jibriil ama maarata mid kaleoo malaa'igta kamid ah alla soo diraaya waxyigii alla soo diraa fa yuuxiya markaasu wuu waxyoonaayaa rasuulkaas lasoo dirayo malagga yaa rasuulkii basharka ahaa uu waxyoonaaya wixii alla maaratay u qoray idanka alluuna marka waxaas ku samaynaa malagaas wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi limuusa nabilah muusa wuxuu ku yidhi inii istafaytuka waan ku doortay calى annaasi baan kaa doortay birisaalaatii wa bikalaamii risaalooyinkaygii iyo hadalkayga aan kugu doortay alla wuxuu kaloo yidhi wakalama allahu muusa takliima alla waa uu la hadlay nabiy llaahi muusa la hadlid buu la hadlay hadal toosuu la hadlay wa qaala tacala alla wuxuu yidhi fi shani tawraati wa katabnaa lahu fi lalwaaxi alwaaxdi waxaan ugu qornay muuse min kuli shayin wax walba xaggiis mawcidatan wacdi iyo wa tafsiiran kala dhigdhigid likuli shayin wax kastana kala dhigdhigaayo wa qaala fii ciisa nabiy llahi ciisa waxaa alle uu yidhi markuu ka hadlayo wa aataynahu injiil baan siinay wa qaala tacala alle wuxuu yidhi wa daawuuda zabuura daawuudna waxaan siinay kitaabkii lagu magacaabay zabuur baan siinay wataqadama dikruhaa bilafdi tanziili soo dejin iyadoo lagu sheegaana waa maarata waa noo soo hormartay low anzala tawraata walinjiila iyo yaa la yidhi mogta wa tacaala fii shani qur'aani allow wuxuu yidhi markuu qur'aanka ka hadlaayay laakin illaahu yashhadu bimaa anzala ilayka anzalahu bicilmih allah ka markhaati ah wuxuu adigu kuusoo dejiye wuxuu kusoo dejiyey cilmibuu kusoo dejiyey wlmalaaikatu malaaigtuna yashhaduuna ayaguna waa ka marag kacaayaan wakafaa bilahi shahiida maragna allah ku filan wa qaala tacala alla wuxuu yihi fiihi qur'aankii wa qur'aanan qur'aan yani aan ah, faraqnaahu aan maaratay kala dhigdhignay yani anzalnaahu nujuuman waayo asagoo maaratay koox kooxa yaan soo dejinay hal mar lama soo wada dejin qur'aankii litaqra'ahu maxaa saas loo yeelay waa litaqra'ahu cala annaasi inaad dadka ku dul akhriso calaa mugtin si tartiib ah labaatan iyo saddex sano oo qur-aanku soo degaayo tartiibu ku socda marka wanazalnaahu tanziila soo dejin yaan soo dejinay qur-aankii hadba sidii maarata wax u dhacaayeen iyo sidii loogu baahnaa wa qaala tacala alla wuxuu yidhi wa inahu qur-aankii latanziilu rabbi alcaalamiina allihii maaragtay makhluuqaadka abuuray rabbigooda ahaa oo barbaarinayay soo dejintiisi waayo qur-aanka allah soo dejiyey naazala bihi ruuxu lamiinu jibriil baana la soo degey ruuxul amiinki yaa la soo degay qur-aankan oo alla ka keenay calaa qalbika qalbigaadu ku soo dejiyey litakuuna min almundiriina kuwa diga si aad uga mid noqoto nebi maxamedow bilisaani uuna kula soo degay carabiyin mubiinin yani luqad carbeed oo cad alaayaat wa qaala tacaala fiihi qur-aanka alla wuxuu ku yiri ama kaga hadlay ina aladiina kafaruu bidikri kuwa qur-aanka ku gaaloobay lamaa jaa'ahum markuu u yimid kadib walxaal inahu lakitaabun casiizun waana kitaab casiize eh, oo alla uu maaratay cizeeyo sharfay baatilkuna ma soo geli karo maaratay qur-aanka sooma geli karo laa yaatiihi lbaatilu shaydaankii ma uu imaan karo macnaha waxba kama bedeli karo waxna kuma ziyaadin karo waxna kama nuqsaamin karo min beyni yadayhi hortiisa iyo walaa min khalfihi gadaashiisa tanziilun min xakiimin xamiid waa soo dejin alla xaggiis ka ahaatay allihii xikmada badnaa ee maaragtay mahadda mudna ee la mahadinaayey wabilahi towfiiq intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online